ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo sabdi ay baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo bisha labaad sannadda labada qodobada barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a faahfaahino kala duwan oo ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda oo kahashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab gillinkii dambe ee maanta ku dhex maray deegaanka ceelbacad oo dhaca xadka gobolka shabeellaha dhexe uu la wadaaga dhanka galgaduud faahfaahina ayaan idinkaga haynaa iyo wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan warkeenna waa wararkii ugu dambeeyey ee weerar xubna ka tirsan al-shabaab waa berigii hore ee saakay ay ku soo qaadeen deegaanada sibiib iyo caanole ee gobolka shabeellaha hoose khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerarkaasi haddaba siday wax u dhaceen waxay noogu soo galeen laba gaari oo qarax iska caabin weynaan siinay gawaarida meelahay la rabeen kole ma gaarin meelo safaan ku harsanay waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ciidamo loo diyaarinayay inay howlgal ka bilaabaan deegaanada jubbooyinka kuwaasi oo looga saarayo al-shabaab howlgalladaas ayaa waxa ay xubna ka tirsan al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar ay kula bartilmaamaysadeen qaraxyo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay waxa ay sheegeen saraakiisha ciidamada in ay guulo ka soo hooyeen ayna fashiliyeen weerarkaasi sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in xubno badan ay ku dishay howlgallo qorshaysan oo ay ka fulisay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kadib qorshayaal ay ku fulisay howlgallo duqaymo iyo iskugu jira weeraro dhabagal ah qodobadaas iyo qodobadii kaleen ugu soo korro intaan barnaamijkeenaynu ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalaman ayaa sidoo kale qayb ka ah gebagabadana waxaad ku maqli doontaan soo saarista iyo tibintaintuu barnaamijka hawada ku jira waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa faarax qorshe waa bar kale iyo xog waraysi oo maxaa dhacay war meesha naga wad niman qoryo wataa soo socdeen war ma waalan tahay war kuwan waa ciidankii qaranka labiskooda soo ma arkaysid see noqota iyaguba qaado qabo maaha iya gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo neef lagu sixiriyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan al-shabaab ayaa waxa ay ku dagaalameen maanta gelinkii dambe deegaanka ceelbacad oo hoostaga degmada ruungood ee gobolka shabeellaha dhexe khasaare xoogan ayaa ka dhashay iyadoo halkaasi lasoo werinayo in khasaaruhu uu aada usii kordhayo waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey balse waan usoo noqon doonaa markanse waxaan aadaynaa deegaanada sibiib iyo caanoole aroornimadii hore ee saaka waxay xubna ka tirsan al-shabaab weerar ku bilowday qaraxyo ay kusoo qaadeen deegaanadaas iyadoo ay saldhiga waa deegaanka ay in muddo ah ku dagaalameen iyaga iyo ciidamada dowladda waxaa ka dhashay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac dhinacyada ayaa in muddo ah dagaalka oo socday kadib waxa ay sheegeen in xubnihii weerarka soo qaaday ay dib ay u noqdeen gudoomiyaha deegaanka siibiya caanole maxamed abuukar axmed ayaan wax ka weydiiyey weerarka saaka ay xubno ka tirsan al-shabaab ay ku soo qaadeen sabiibya caanoleh wuxuu ii sheegay inay jab xoogan ay ku gaarsiiyeen dhinacoodana uu khasaare uu jiro balse uu yaryahay raadio kulmiye aad iyo aad u mahadsantihiin waana ku dhawahay shaqadufan oo shacabka soomaaliya u haysaan weerarka saakeey horta waa weerar aan ka warqabnay oo xogtooda iyo waxoodana aan haynay oo nimankii maalmahan sida xaalada ka warqabto oo meelahaas ka soo cararay oo meel ay maanta ay gabaadka ka dhistaan rabaan marka waxay u soo galeen laba gaari oo qaraxa iska caabin weyn aan siinay sawaarida meelahay la rabeen kole ma gaarin meelo sasaan ku qarxinay ciidamada milit afar iyo tobanka octoobar ayaa u baxdhigay dhagarka ay wadeen howlgalka u diyaar garoobeyna sida cirib tiri lahayn deegaanadan ilaa iyo deegaanada nagu hareereysan inaan ka cirib insha allah biidni waxa arbishaad saaki ka dhacayna insha allah uma istaagi doonno waana sii wadi doonnaa insha allah haddaa la marka siday wax u dhaceen saaka weerar dhowr jiha ayaa lagu soo qaaday oo meesha ka dhacay tiro dad badan ayaa ka soo gaartay bal faahfaahin guud ma naga sii kartaa si fiican saaka iyo abaara salaada subax markaan tukanayn salaada kula jirnay waxay kaga yimideen laba jiho oo gawaari qarax ah iyo niman ismiidaamin ah ay kaaga soo galeen kadibna eh, dagaalkii foolka foolka bilowday muddo ilaa iyo labo saaco socday eh, meeshana khasaaro ba-an oo xoog leh ka gaaray nimanka inkastoo dhankaan shacabkii qaraxii baabuurka uu saameeyey guryihii oo kulli oo ah qaarkood oo dhulka galay marka alxamdulilah guul weynana ka gaarnay qaraxyada ay adeegsadeen ee dadka iyo gaadiidka ah imisey gaarayaan wallaahi kole waxa isniidaamintood qofka bini aadanka ah ilaa iyo saddex ay ahayd gabaaridana labay ahaayeen waa gartay khasaaraha guud ee ka dhashay manoo sheegi kartaa marka wallaahi khasaaraha guud oo meesha ka dhashay dhimashadu horta aad iyo aad ay u yareed ilaa iyo shan gaareysay oo askar iyo shacab iskugu jira dhaawacuna sidoo kale ilaa iyo tawaneega waaye ayadina sidoo kale askari iyo shacab iskugu jira meel hadii lagu dagaalamo labada dhan dhibaatada imaanaysaa waayahay khasaaraha aada gaarsiiseen dhankooda misoo gaaraya wallaahi khasaaro ba anaan gaarsiinay eh, sida aan ka warqabno ama deegaanada kale aan ka heleeno dhibaatooyin xoog badana ku dhacay oo ilaa iyo boqolaal qof oo miyada hadda laga sheegaa meelaha dadka shacabka inay isku soo bixiyan si qasabn haloo aas ay leeyihiin dhaawacyadan intaas way ka badan taho ay lasii cararayan dhinacaas duurka ilan anagu kama istaagina markii ay dagaalka uu bilaabtay ilaa iyo deegaanada kale bildaamin iyo buuldoonka iyo buulyalada iyo dhulkaasnan daba tagnay muxuu la egyaha marka idinka khasaaraha idin soo gaaray dhankiinana khasaaraha sidaa kuu sheegay waaye shacabkii magaala tuulada sigiid iyo caanola oo qaraxii gaarida awoodiisa oo guryihiidan oo isku dudumay guryo badan oo meesha ka dudumay mm-hmm. iyo dhowr qof oo shacab oo dhaawac kasoo gaaray guryahooda ku sugnaa mm-hmm. marka khasaaraheedna sida aan kuu sheegay ilaa iyo dhowr toban oo dhaawac ah ilaa iyo todobadii qof oo meyd ah sidee la isu waafaji karaa marka inaad boqolaal aad ka disheen dhankooda idinkana ay tobaneeyo gaarayaan dadka idinkaga dhintay weerarkan oo idinka weliba laydinku soo qaaday xilli waaberiyana ay ahayd xilligu way caddahay eh, nin banaanka ka yimid iyo nin oo difaaciisa fadhiyo inay isisku dhibaato noqonaynin mar walbana uu gacan saraya ninka difaaca oo ku jira oo fadhiya waayahay maalmahan weeraro caynkaana ma aysan ka dhicin saybi caanool xilligan maxaa ku soo beegay kole sida aan ka warqabtaan eh, maalmaha nimanka khabaariijta ah, ah eh, ciidamada dowladda iyo eh, dadka soomaaliyeedba ay ku kaceen oo beentoodii ay soo dhammaatay marka nimanka lafla aadi waayo hadda meel ay ku waxeysanayaan marka kuleelkooda intaa gaadhay dadka masaakiinta shacabka guryaha ay kala dumiyaan oo qarax ay la beegsadaan oo kule waxawaaye dad maanta oo meel ay harsadaan la waayahay saldhiga in lala wareega ayaa xog nagu soo gaartay oo sabiib iyo caanole ma jirtaa arrinkaas maya saldhiga wax la wareegi male gacankuweyntiisa ciidamadii booliska gacanta ku haayo gacantooda marna kama baxin hmm deegaanadan sida ciidamada eh, ciidamada hebel ay u sugnaayeen haddana ay sugan yihiin dagaalka halka sida tooska ah uu uga dhacay ee la isku farsaaro waa xaggee dagaalka sida tooska ah wuxuu aga dhacay eh, tuulada dhankeeda dagaal xoog badana ka dhacay iyo dhanka xerada oo tuulada oo banaanka ka jirta labada dhinac xabad ay ka bilaabatay waayahay madad dad shacaba ayaa dhawaa marka xeryaha meesha ay dagaaladu ka dhaceen fiirfiican tuulada dadka shacabka waa degaanay ku yihiin waa tuuladoodii meel maaga baxayaan wayna degan yihiin waa gartay saldhigan wuxuu ku dhex yaala tuulada marka gudaha ayay usoo galeen oo weerarku ilaa iyo gudaha deegaanku soo galay ah, gawaarida qaraxaya gudaha soo galeen ah, sidaas ay shacabka dhibaato kusoo gaartay maxaa diiday marka inaad uga hortagtaan intaysan deegaanka soo gelin maadaama deegaanada ay ka agdhow yihiin in baaritaano lagu sameeyo gaadiidka soo gelayo oo lala socdo inta badan inta badan shaqada waa ciidamada way wadaan eh, inta taraankoodana way dadaalayaan eh, gabaaridana gawaari oo si dhagar ah oo deegaanka ku timid waayo eh, kuwa deegaanka ebil ugu sugnaayna maysan ahayn banaankay ka yimideen gawaaridan maysan ahayn gawaari oo maanta oo ama ciidan ama wax taargad ah oo lagu garsamaysaneen waa gawaarida shacabka caadiga caadiga u isticmaalaan hmm. mar walbana anaguna waxaan heegaan unaa shacabka si aan ku ammaangeli lahayn eh, hantidooda gawaariday wataan waxa maanta ay ku xamaashaanba inta inaan nabadgelino marka ayagoo gabaad kaga dhiganaayo calaamadaha shacabka ay ku adeegtaan ayay sidaas ku dhacay qorshaha idinkaga degsan weerarada noocaana muxuu yahay marka oo aad kaga hortegaysaan maadaama siibi caanoo inta badan ay kooxdu soo weerarto balse maalmahan ay ka nasatay insha allah biidni illaahi qorshaha naga degan ma markaan waxay noqonaysaa in sidaa ebelku uu sheegay oo diyaargarowna oo u jirnay oo maalmaha isku abaabuleynay in ciidii calool aan ka dhaqaaqno deegaanada nagu hareeraysan ama isleenahay meel hebel ay duulaan soo qaadi karaan ilmaa aan maalmaha noogu soo socdo aan tagno hadda la yidhaaha waayahay goobihii lagu dagaalamo haddaya gacanta ku hayo hadda aan kula hadlayo saldhiga booliskan dhinaciisa fadhiyaa ciidamada dowladda gacanta ku hayaan haday militari haday hadday boolis yihiin hadday intaba iyo ciidamada koonfur galbeed kulligo kuwada suganna deegaanka kuwada suganna hadeerta aan kula hadlayo waayahay gudoomiye hadalkaaga ugu dambeeyo ee aad halkan ka jeedinayso hadalkayga ugu dambeeya waxaan halkan kaga jeedin lahay in shacabka soomaaliyeed ay ka foojignaadaan dhagarta ay wadaan nimankan deegaanada dadka oo deegaanada ku sugan inta badan ibil ayna ciidamada dowladda ay ugu shaqey jireen inay la shaqeeyaan is-abaabulkoodana weeraradaan inay aga baqin oo sidoodii shaqadooda ay usii wataan maamulada iga sareeya ama dowladda soomaaliyeed ama dowladda koonfur galbeedna waxaan si dhowah oo socodsiinaya in shacabkii maanta mas-uulka ay ka ahaayeen khasaaro dhibaato meesha kasoo gaartay oo guryihii ay ku qabeen xili jiilal ayadoo lagu jiro oo dadkiina ay dadaala dhacayaan sidii nolol maalmoodkooda ay ku heli lahaayeen oo webigiina biyi san laheen roobkiina uu yaraaday dadkiina beeraley ay ahaayeen beeraha ay ku tiigsan yihiin oo haddana guryihiiba ay ku hooyanayeen maanta ay baabah in gargaar degdeg dega ay lasoo gaaraan adaalyara inshaa allah gudoomiye maxamed abuukar axmed gudoomiyaha deegaanada siibi caanole ayuu ahaa oo igaaga waramayay dagaal aroortii hore ee saaka xubnaa ka tirsan al-shabaab ay kusoo qaadeen halkaasi waxaana uu sheegay khasaare xooggan inay dhanka al-shabaab ay gaarsiiyeen balse dhankooda uu khasaaruhu kooban yahay wararka aan waxa ay sheegayaan in khasaaruhu uu aada u xoogan yahay halkaasi kasoo gaaray dadka shacabka iyo ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan markana haddii aynu aadno ceelbacad degmada ruulgood ee gobolka shabeellaha dhexe gelinkii dambe ee maanta xubna ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday waxaana dagaal muddo socday halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira oo dhinacyadii dirtu dhex martay soo kala gaaray iyadoo khasaare xoogan lasoo warinayay inuu ka dhashay dagaalkaasi jenaraal dareedisho oo ka mid ah saraakiisha howlgalka halkaasi ku sugan muddona furimaha hore ee dagaalka ku jiro ayaan wax ka weydiiyey khasaaraha ka dhashay dagaalkan waxaana uu sheegay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen dhankoodana uu khasaaruhu uu yaryahay balse aysan khasaaro u aqoonin ciddii ku dhimata gacanta al-shabaab waxaa ku dhintay weerarkan sidal sheegay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga iyadoona uu qasaaruhu ilaa iyo wakhtigan sii kordhaya gilinkii dambe ilaa iyo casarliiq ayaa la isla gaaray dagaalkan oo ka dhacay ceelbacad rurigood gobolka shabeelaha dhexe waa mahadsantahay dagaalkaas dagaal wuxuu ahay adiga waxaan dhihi karnaa dagaal oo nimanka khawaariijta ay deegaankan ay la soo aadeen ehm, waxayna ahaayeen niman eh, kollay dareemaayo dareemayo mm, leh ama eh, meel ku socdo ehm, dagaalkii la yaqiinay oo shabaab iyo ma jiray eh, maakeen laakiin yeelkadeeda eh, eh, dagaalkii ay soo qaadeen waa ku jabeen eh, dhibaato badanaana ku gaartay ciidamada deegaanka deegaanada deegaanadan hirshabeelle oo deegaankan joogay oo deegaankan u dhashay bacad iyo daaronacma iyo ciidamadii deegaanka ee iyaguna maxaanku yihahdaa dhanka galguduuda soo jeeday iyo ciidankii xooggii dalka soomaaliyeed halkaas jooga oo aada iyo aad aan ugu mahadcelinayno taliyaha xooga iyo madaxweynaha qaranka sida ay ay dhawr adeegeen ay ciidamadii iyo maxaanku yidhahda hawshan ay ku bixinayaan ayaa meesha si toosa ah cadowga uu uga saaray oo uga dhiciyey oo dhibaato weyna gaarsiiyey iyagana iyagoo firxanayay meesha ka carareen marka niman khawaariijaho meelahaas baahi ku haysay oo meelaha wax usoo goodoontay ayay ahaayeen wax dhibaatana ka raacday alxamdulilah wax kaloo sida kama jiraan waaya khasaaraha dhabta ah ee halkaasi ka jira maynoo xaqiijin kartaa adigu waxa aad khasaaraha u taqaano annaga saaciidan ahaan deegaan ahaan iyo ka ciidankii ciidamada qalabka sido waxaan u naqaanaa iyo dowladaba waxaan u naqaanaa inuu yahay eh, ajir iyo xasanaad inuu yahay u naqaanaa iyo culimadoo dhanba maxaa yeele waxaa lala dagaalamaya waa khawaariij khasaaraha eh, cidda u gaarayeen waa iyaga oo adduun iyo aakhira ku khasaaray eh, halkaasna khasaaro weyn uu kasoo gaaray waxaa la xaqiijiyey ilaa sagaal inay halkaas looga dilay waxaa meelaha ay buunbuuninayaan shabaab wax ka jiraa ma jiraan oo niman afka ugu shaqeeya nimankan khawaarijta oo khawaarij kale balse khawaarij geesiyaal aan ahayna meelaha afmugleeyo waaye marka eh, ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka oo dhan iyo ciidamada deegaamada waa shaqo fiican ay ka qabsadeen halkaas wax shidaana kama jiraan deegaanada hadda eh, elbacad iyo daarunacma alxamdulilaahi eh, khawaarijtuna waa ku jabeen waana mahadsan khasaaraha eh, idin soo gaaray ma jiraa miya wax khasaaraha oo xaggiidna ah khasaaraha waxaan ku dhahnay waxaan u naqaanaa shacab eh, khasaaraha u taqaana khawaarijku khasaaraha u yaqaana khasaarana ma gaarsiinin eh, waxaana soo gaaray waa waxaan arjiga xasanaadka helayno waa waxaan shariif ku noqonayno marka taas eh, ogaada idinku laftigiina media tihiin waxaa laydinka rabaa qaranka soomaaliyeed wuu kacay shacabkiisii iyo dowladiisii iyo ciidamadiisii way kaceen inaad la kacdiin oo dalka iyo dadka aad wax ka badbaadsitaan oo khawaariijtan dagaalka aad dhinacooda qaadaan marka waxaa buunbuunaynaysaa iska dhaafa eh, khawaarijka waa waa dhibaataa gaartay dhibaataa gaartay waana hadda si ninka sii cararaya isaga ah oo ciidamadu ay ku daba jiraan imise eh, saacadood uu socda marka dagaalku saacado lama dhigi karo waa niman soo dhuuntay oo koox soo dhuumatay oo meelahan eh, ku jiray oo hooskan oo maxaanku irahdaa eh, alfuraad iyo gaxji eh, ku qabatay ahaayeen marka shan daqiiqo wax dagaal socday maahayn nimankaasna dhibaato weyna la gaarsiiyey wararka aan helna waxay sheegayaan in muddo saacadaha uu socday dagaalku laysku riiqmay saraakiil ka tirsan dowladdana ay ku baxeen warkaas ma beeninaysaa annaga saraakiil iyo askar isku mid aan nahay waxaan nahay askar waxaana usoo jeesanay qaranka soomaaliya inaan difaacno haddii ka sarkaal ahaan ha uu dhinto iyo ka askari ahaan ha uu dhintona wuxuu u dhintay qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxaa dilayna waa khawaarij ahluljanno waayey marka adigaa khasaare u yaqaanaa sarkaal iyo askarina askariguna waa isla askari dagaaladan soo noqnoqday ee lagu soo qaadayo ciidamada dowladda ee agaasi ku sugan cashir miyaadan ka baranaynin jenaraale waa mahadsan tahay sida weliba oo maxaanku irahdaa mararka qaar dadka weli oo wararka uga xadaariya khawaariijtu mararka qaar ay soo dhuuntaan marka soo dhuumashada khawaariijta ha ku tilmaamin wax maxaanku irahdaa joogto ah joogto maahane iyadaa dhibaatada ugu weyn ay gaartaa waana sii gaari doonta insha allah tan iyo markii aad qabsateen deegaanadan ee gobolka shabeellaha dhexe xadkiisa ku yaala iyo qaybo kamida galgaduud dhowr maraa weerar ay soo qaadeen kooxdu ma jira ajandayaal iyo qorshayaal idinkaga degan weeraradaas insha allah midaasi istraatiijiyadda dadka shacabka waxay ku dagaalamayaan istaraatiijiyadda dowladda u dejiso iyadaana maxaan ku irahdaa istraatiijiya u dejinayso wayna ku qanacsan yihiin waxa adiga aada u haysata inay khasaaro yihiin khasaaro maahane waa wax aakhiro iyo adduunyo anfici doona dalka iyo dadka iyo dowladoodaba maalin kasto in dad qiimo badan oo ku dhex lahaa magac bulshada qiimana ugu fadhiya inay baxaan wax khasaaro ah lama dhihi kara miya janaral aadaa umahadsan tahay eh, mar hadaad maxaanku yidhaahdaa khawaarij ajanibi wata aad la dagaalamayso waxaad la mid tahay s w l iyo ha noolaatadii wax khasaaraana uma aragna annaga waxaan u aragnaa inaan dalka gobonimadiisii oo maxaanku ihaha nimanka khawaariijta ay ajaaniibka ay dhibaataynayaan inaan u halgamnay shahiidna aan ayaan aaminsannahay shacabka soomaaliyeedna intaas waa aaminsan yahay haddaad adigu khasaaro utaqaan howlgalladii ka socday gobolada galgaduud iyo mudug maxay u joogsadeen oo maalmihii u dambeeyey ay hakad ugu galeen anigu ma arag howlgal joogsaday howlgalladu waa socdaan kuwa shalay lagalaa ugu dambeeyey kuwa daraad la ugu dambeeyey kuwa maanta lagalaa ugu dambeeyey howlgalladu way socdaan ciidamada qarankana ah iyagaaba howlgallada wado oo taliska xoog taliyaha xoogga dalka soomaaliyeeda ah maalin walba u taagan howlgalkaas ehm, asagaana goobjoog ka ah howlgal walba oo la galaayo howlgal walbana asagaa amro kuwa eh, maxaanku irahdaa deegaanadu amraa ciidanka qalabka siduu amraa howlgalkaasi howlgal joogsaday meesha ma yaalo wasaaradda gaashaaniga iyo taliska xooga iyo shacabkaba iyo dowladiiba howlgalkay ku wada jirtaa waxaa afku-shabaablo meelaha u wadwadana waxa maxaan ku dhaha naqaano maaha ugu dambeyntii hadalkaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa janaral taredisho waxaan leeyahay eh, shacabka soomaaliyeed eh, way kacdoomeen waxayna u kaceen inay khawaarijta iska dhiciyaan cid walba oo deegaan walba deganna waxaa laga rabaa inay khawaarijka iska celiso dowladana kaashato iyo ciidamada qalabka waxaa layska rabaa eh, media isaguna inuu ka qayb qaato hawshaan warbaahinta ka qayb qaadato qaranka soomaaliyeed waxa aad tabinaysaa waxaad ka heshaa waxaa lagaa rabaa inaan canshuur lagaa qaadin waxaa lagaa rabaa inaad qurcadin iyo sharaf aad ku cunto ku noolaatee qaranka soomaaliyeed wax uga shaqeey dadka media iyo warbaahinta joogo idinkana saasaan idin leenahay waana mahadsantahay aadaa mudan aadaa mudan genaraal maxamed abuukar taredisha ayuu ahaa oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka weliba qaybtooda ku sugan ciidda hore ee dagaalka xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galguduud ay wadaagaan wuxuu iga warbixinayay dagaal galabkii dambe ee maanta ceelbacad ka dhacay oo ku dhex ciidamada dowladda iyo xubnaa ka tirsan al-shabaab oo weerarka soo qaaday halkaasi qarandid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya gari garyagarisiirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba geesbiygal iyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan inti maha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan dadku kala go'iyo gabar rag isku dila waxba kama geline guur bay rabta waanay eligayaan geesiyow murtidu garashayga soomalaay murtidu garashayga soomalaaygayu waa hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno gobolka jubbada hoose degmada afmadow waxaa xubna ka tirsan al-shabaab ay saaka weerar kusoo qaadeen ciidamo loo diyaarinayay in ay weerar halkaasi ay kaga dhaqaaqaan howlgallo qorshaysan ay ka fuliyaan deegaanada jubbooyinka howlgalladaasi oo looga saarayo xubnaha ka tirsan al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanada maamulka jubbaland taasi oo dhowaan la filaya inay ka bilaabato mid ka mid a saraakiisha oo sheegay in ay fashiliyeen weerarkaasi ayaa ka warbixiyey howlgalkii ay ciidamada dowladda saaka ay ku fashiriyeen weerar ay xubna ka tirsan al-shabaab oo baabuur qaraxi markaa ay ku rakibnaayeen ay kusoo qaadeen xeradan oo lagu diyaarinayay ciidamo bismi illaahi raxmaan raxiim allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismi illahi raxmaan raxiim waxaa saaka aan fashilinay oo ciidamada geesiyaashahe daraawiishta jubbaland ee degmada afadow ay fashiliyeen weerar ay soo qaadeen nimankii dhagarqabayaasha ahaa ee khawaariista ahaa ee nafilcaaridka ahaa weerarkaas oy ku bilaabeen laba gaadhi oo qaraxa ah. waan fashilinay labadaa gaadhiga qaraxana waxaa ka dambeeyey weerar macnihi afantaria labadii gaadhiga qaraxa midna afaafka hore ee xeradu ku qarxay midna bannaanka kore ciidanku ku qarxiyey ma aha markii koowaad ee weerar ay ku sameeyeen ciidanka daraawiishta ah ciidanka daraawiishta ee jubbaland iyo al-shabaab way isyaqaanaan way isyaqaanaan haddana laysaga hadhi mahayo laysaga hadhi mahayo mana noqon doonto laba baabuur oo qaraxa wax annaga howlgalkannaga ama dibdhiga ama hawshannada culays ku noqda ma noqon doonto waan hawlgelaynaa waan soconaynaa meel kastoo ay galaanna waan ka dabagelaynaa baana ka qabanaynaa ummadda soomaaliyeed nimankaa dhibaateeyey saakana waan ka guulaysanay bakhtigoodii bannaankuu daadsan yahay waana ka guulaysannay ciidanka daraawirta ee geesjaasha ah ee difaaca muddaay dheer ku jiray aad baan ugu mahad celinayaa aad baan ugu mahad celinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanan ka guulaysanay nimankaa daraawiishta ah nimankaas macnihii khawaarista ah goob kasta oo laysku fara saarana waa lagaga guulaysan lana fadhii mahayaha hadda kadibe xidhiirhkaa la isugu tegi doonaa insha allaahu waana ka fadhigoodaana lagu qaban waana ka sifaynaynaa waddanka insha allaahu mana dhibi doonaan ummadda soomaaliyeedooda ma dhibi doonaan ha islaamka ilaah ma dhibi doonaan waa gaalo waa khawaariij culimmadii soomaaliyeed baa caddaysay inay khawaarij yihiin in lagu jahaadahayo in lagu janna tegahayo baan ku janna tegaynaa kii naga dhintana waa mujaahid kii naga dhaawacdana waa mujaahid mujaahidiin baan nahay iyaguna waa daallimin dhibaateeyey dadkii soomaaliyeed iyo ummaddii iyo muslimka iyo bini'aadanko dhan aan nolol haynin waan ka guulaysannay waanan ka guulaysan doonnaa insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar mid ka mid a saraakiisha oo sheegay inay fashiliyeen weerar xubna ka tirsan al-shabaab ay ku soo qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada afmadowga gobolka jubbada hoose ayuu ahaa weerarkan ayaa waxaa ku dhintay xubno halkaasi ku sugnaa oo ka tirsanaa ciidamada halkaasi lagu diyaarinayay sidoo kale wadihii gaariga lagu soo raray waxyaabaha qarxa ayaa ka mid ahaa waxaa ku dhintay dhimasho iyo dhaawac kalena waa ay jiraan inkastoo aan la xaqiijin karin dhimashadaasi iyo sidoo kale khasaaraha rasmiga ah ee ka dhasha halkaasi markana haddii aynu eegno dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgallo qorshaysan ay ka fuliso gobolka shabeellaha hoose xubna ka tirsan al-shabaab ayay dishay sida ay sheegtay waxaa sidoo kale howlgaladaasi eh, horjoogayaal ay sheegtay inay ku qaarajisay eh, sidoo kale waxa ay sheegtay inay weli socdaan howlgaladii looga saarayay al-shabaab ee eh, ka socday deegaanada hirshabeelle iyo galmudug afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdulaahi cali caanood ayaa ka warbixiyay howlgalada socdo ee ka socday maalmihii lasoo dhaafay deegaanada hirshabeelle iyo galmudug waxa uu sheegay inay guulo kasoo hooyeen welina howlgalladu ay socdaan oo aysan joogsanin khasaare xoogan inay gaarsiin ayuu sidoo kale sheegay waxaana sidoo kale uu dowladda uu u bandhigay in ay samayso dad soo dhoweeya dadka isu soo dhiibaya oo uu sheegay in xubno badan oo al-shabaab ay isu soo dhiibayeen maalmihii dambe si loo wacyigeliyo sarena loogu qaado dadka ka imaanaya al-shabaab in fikradaha qaldan ay aaminsan yihiin sida uu sheegay in markaa laga bedelo howlgalladii dalka ka socday gaar ahaan dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug sidoodii bay u socdaan howlgalka ugu dambeeyey hadda wuxuu ka socday mudug shalay iyo daraato howlgallaa bacaadweyn ereada ka socday ciidanku guul fiican buu ka gaaray khasaaraha annagana soo gaareen aada buu u yaraa cadowgana khasaaro badan baa gaaray cadowgana magaalooyinka waaweyn markii laga qabsaday waxay isku dayayaan inay ku dhex fartamaan dhulalka dhirleyda ah meelaha buuraleyda ah meelahaas ku dhuudhuuntaan ciidankiina sifayn bay ku wadaan marka howlgalladaasu way socdaan waxaana weli loo sii baahan yahay in lasii xoojiyo howlihii abaabulka kicinta iyo iskudubaridka iyo howlgelinta xoogagii kacdoonka shacabka ama difaaca shacabka oo ay wadeen dowlad goboleedyada gobolada iyo degmooyinka baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo saraakiisha howlgelinta dib in howlgalkii wuu socdaa iyagiina way shaqaynayaan laakiin abaabulka in laba jibaaro mar kale si aanse noogu sii waraaqin arintooda oo labada dowlad goboleed inta looga takhaluso loo gudbo waajibaadyada kale ee loo qorsheeyey howlgalka iyo dib u xoreynta dalka markii dagaal dhaco oo ciidan jabo ama ha ahaado kuwa argagixisada ah ama kaawa ahaado dowlado dagaalamay wax iska najra lahaa jira taas waxaa weeya in saraakiishu iyo madaxdu is eedayso adaana jabiyey adaana jabiyey adaa waajibkaa gudan waay adaa waajibkaa gudan waaye taasu waxay keentaa gacanka hadal inuu dhexooda ka dhaco ashaab dhexdiisana way ka dhacday oo dhibaatadaas way ka dhacday waxaa mideeda kale jirta waxaa aada u yaraanaysa kalsoonida lagu qabo hogaanka iyaga hogaankooda kalsoonida lagu qaba yaraanaysa cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa wuxuuna u waramayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha guriguri ku duway gacangacan gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal gabagabada barnaamijkeena ayaan ku sii siqaynaa markaase waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay eh, maanta waxaan dhihi lahaa eh. shabaabow xumaantiiyo dulmiga sharaf ka doonooyin eh. waxaan diintu qabin iyo sharciga abad ku doodooyin qur-aankii ilaah soo dejiyey daba baryeeyooyin dariiqii rasuulkiiyo sunnaha kuma dadaalooyin dembi iyo dhimooyee wanaag kuma ducaystooyin kolkii ay danuu ba'an galaan daraja sheegtooyin dad islaama goortay dilaan duhurkii faanooyin dumar iyo carruur iyo duqay wadar u dooxooyin dalka culummadiisiyo ducaadabin u qoolooyin wardalaba waxaa kaloo la yidhi rabbi ha u darnaadee intii nebiyadii diiddey kuwa diinta leexinahayaa nooga sii daran waranina wali kale arafaday dembilankii galyaa dhibaayi maana duugi maha daahire kaloo la yidhi diinta iyo dalkeennon difaacaniyo dadka soomaaliyeedow dagaal baayna faran dagaal baayna faaran dadka soomaaliyeedow dagaal baayna faaran war kalamaanay waxaa la yidhi dacwaday daldalayaan dibnaha siima sanae eh. duf allaha ku bixiye mudday nugu dabreeyeene eh. dulliinow adeegsada shabaab waxuu daliishiiye eh. dulmi kuwa dileen ruux muslima diinninkii wadae cidna daysa maayaan haddaan layska dabargoyn war kalamaanay waxaa la yidhi haddii dusha sare qof aad tahay aqligana dugaaggiyo duurjoog wadaagtaan igu sawir haddayno ha ka daalin xumaho damiir laawe noqo oo dabbaalnimo ku noolow war dembi dadka welibaan ka felana dar aad saasa la eri iddow ku saasana lahay dhinacaa wuu gaadhaa baa war ama dooda ama ha dani waa seetaa layidhi war siyaasadii dan ay leedahay baa la yidhi saaxiib joogta ah ma leh war kalemaanay baryahan waxbaa qasnaa xaaladuhuna way iska kacsanaayeen xarbigii dagaalkiiyo markuu xooggii socon waayey xabad joojinsow dowladdii xalay ma soo saarin wargaboosow dab nimaan ku joogsan dembastiisa kaman ahaa layidhi war waxaa kaloo layidhi dab markaan ku joogsadaan damqada dad markuu iqaadaan ka durka markay daysaan dabagala warwar ma maanta waxaa la daba orday waa shabaabkii soo weeraray saldhigyada ciidamada dowladda ee afmadow iyo sabiid iyo caanoo leh ciidamada jubbalandna waxay sheegeen in shabaabka weeraray afmadow oo gaadiid qaraxyaha ku bilaabay la jebiyey meydadkoodiina meesha la dhigay saraakiisha shabeellada hoosena waxay sheegeen in weerarkii saakir lagu qaaday sabiid iyo caanoo leh shabaabkii kabtay maaragtay ka raacday war kalamaanee meesha jimcii dagaalku ka dhacay oo khawaariijta lagu jabiyey waa koonfurta gobolka mudug caad iyo camaaro dagaalkuna sida la sheega wuxuu ku bilowday meelo boholaaha goleen oo lagu duqeeyey kadibna markay rabeen inay ka baxaan ciidamada dawladda iridda u fadhiistay ayaa ku laaya meesha ka soo baxayeen wartaliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi oo ka hadlay dagaalka mudug wuxuu yidhi boqol qof baannu ka dilnay khawaariijta in kalena meel bay noogu go'doonsan tahay oo aannu ku hor joognaa war jenaraal biixi al-shabaab cadaawihii la baxay eeday laga siiye argagixisadii laga adkaa aanfada ahayde eeyihii cadaabtiiyo lalaa ururkii shayddaane arxalaawayaashii la jabi beenta aaminaye amiirrada kuwii sheegtay iyo ugus hoggaankeeda kuway aabbayaashoo dileen baa uga arsada ka arsaday dadkay la jireen eheeladoodiiye wuxuu male asxaan iyo wanaag lagu igraamaaye markii shacab abaabulan heliyo ciidamo awood leh ari weergeliya waxay noqdeen irin fariirtaaye miyuu yidhi aryaadhaha samidae cabdullana waxa uu yidhi adduunyadu waa howla badatayo how adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaaley kaaga soo dhacda adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaley kaaga soo dhacda warwarka waa iga dhex gasheene maalmahanba xaaladda laascaanood waa tii qasnayd dagaaladuna waa tay ka socdeen xalay dowladda somalilan xabad joojin bay ku dhawaaqday keligeeda garaadadiina way soo dhoweeyeen laakiin nasiib darrada jirtaa waxay tahay baa la leeyahay weli dagaalka waa socdaa lankihuura huura hogoogdaha salo eereenna naw war maxaa ku qaaday wareedhahay anugu waaban yaabaye soomaalida eh. afkuna maxabad joojin baa addinkuna maxabad ridba war soomaalida afkeeda iyo adinkeedu eh. mar horay iskhilaafeen wareedhahaya eh. laba unugoo axad qura ku yaal isma oga miyaad nagu odhan rabtaan war waxaa kaloo la yidhi uur iyo afaan wada shaqayn ehelunaar baa leh war ummataada sheegaas afjooyi dhagaajo masdheegayan aryaadhaha waxaa la yidhi balaayada sida loo bilaabo waa fudud fududdahay laakiin sida loo joojiyaa adkaata war waxaan maqli jiray balaayo dhagal la qabtay leedahay daba la qabta ma leh warwarka wadiga waa waasheene dowladda somalilan waxay tihi saaka ciidamada saldhigyadooda lagu soo weeraray wargaraad jaamac garaad caliyo waxbadjoojinta iyo dagaalka ka hadlay wuxuu yidhi somalilan haddii ay dhab ka tahay waxbadjoojinta ay sheegayaan ciidamadooda magaalada ha ka fogeeyaan raaligelinna waa inaad ka bixisaan argagixisada aad nagu tilmaanteen aryaadnaha idinkoo qaylo iyo qaxaanqax ku wareerin waxaa la yidhi qabyaalaada la qaatayo qaraniima la quursaha qabyaalada la qaatayo qaranima la quursaha warkalamaanay waxaa la yidhi intii dunidu soo jirtay dilaa baa jiray dilaa kastana aakhirka waa la dilayy haho waa tii la yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo dilaa sara waa inuu noqdaasaa la dili waaye war waxaa kaloo la yidhi dilaayada dilaagooda haddii aannu dili weyno soo annagana dili maayo war dilaadil weeye khudbadii jimcaha shalay kadib culummo badanaa ka hadashay dilka iyo dirirta iyo dagaalka laascaanood shiikh shibil iyo ka mid ahaana wuxuu yidhi taariikhda dhow haddaan fiirinno intii wax soo dishay ihaanaa ku wada dhacday kow itobiyaankii muqdisho dadka ku xasuuqay meeshay ku dambeeyeen waa iyagii iyagiyaa isxasuuqay kuwii somalilan hargaysa duqaynta ku baaba'shana meeshay ku dambeeyeen waa ogaydeen hadda kuwa laascaanood duqaynayana meeshay ku dambeeyaan waa ogaa doontiin dadka dhan u afduubnaayoo laga baqayana meeshau ku dambayn doono waa ogaa doontiin war sheekh mustafa la yidhaahdo burca ka hadlay oo dagaalka laascaanood khudbaddii jimcaha ku soo qaatay wuxuu yidhi maxay ku kala duwan yihiin dabaabaadka laascaanood duqaynaya iyo kii siddeetan iyo siddeeddii hargeysa iyo burca lagu duqaynayey warwar ma maaysaana madaxweyne xasan shiikhoo talyaaniga khudbad ka jeedshay wuxuu yidhi waa in loo midooba ciribtirka argagixisada si loo xaqiijiyo duni nabdoon wuxuuna la kulmay madaxweynaha talyaaniga safiirka gaashaandhigga iyo safiirka maraykanka ee heedaha qaramada midoobe u fadhiya rooma inta ugu badanna wuxuu kala hadlay sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka shabaab hankoolow haddama waxay mare soomaali heshiisah dunida heshiis la'ah dagaalna kula jirta shabaab war shabaab duni ka mid maahana waxaa la yidhi carunkeenna dhiigga ah kuwii cabayay goornoolba ee caaradhuubtiya warmaha naga casaynayay carruur iyo ciroolaba kuwii cunaha goynayey culimmada kuwii laynhayiyo caaqil iyo hooyo carara mooye kuwii ruux afiyi waayey biyihii la cabayey kuwii ceeshi naga duugay canshuurteenna baadda ah kuwii ku cayiloo naaxay waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday cirkaa looga soo degay dhulkana culuga soo duuliye ayagoo la cayrsanahayo cararayoo liita oo dhirtii cagaarkii dhulkiiyo ciiddu qarin weydi oo layska wada caabiyoo lagu cibaadaystay ayuunbay calaacalahayaan celinna joogaane halganka carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyanguushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii iyo ciidamada booliiska waxay magaalada muqdisho ku qabteen haweenay nin soo afduubatay oo in muddo aba gurigeeda ku haysatay hayay war maanigaa waalan mise baa laga heesaya hayehee see yeeshay he markaba aan fidhiya magaalkii agaalo gadatofadaasay war nasiib badanaa ninka naagan qori sidani afduubatay war wax badanaa raggu gabdha soo afduuba jiraane maxaad la qaylinaysiin war kalamaaney ragga dumarku ma afduuban jirin doorkan ka horoowe guri dalaq ma sii jirin intay duhurka haystaane waxa gabadha daare ku ku dadka u sheega warwarka waad iga dhex gasheene taliska booliska gobolka banaadir waxay sheegeen in degmada howlwadaag laga soo qabtay haweenay magaceeda lagu sheegay faadumo maxamed oo degmada wadajir ka soo afduubatay mahad xasan oo boliisku sheegeen in dhimirka loogaga jiro aryaadhaha war ma haysiine sharciga hay-adda nisee golaha shacabku soo ansixiyeen beriga waxaa la horgeeyey aqalka sare wasiiru dowlaha amniga xagaa oo ka hadlaayana wuxuu yidhi hay-adda nise qof ma xiri karto waran maxkamadeed la'aantiis mana yeela karto xabsiyo qarsoodi ah muga waxaan idinku codsahaynaa inaad sharcigaan ansixisiin si loo dhaqan geliyo war adduunyada war kama oo soomaaliya keliyaad ku meeraysanaysaane siyaasadda geeska afrika mar kale cirka gelaysaa maalmo dhoweed madaxweynaha eritereya waa kii booqday kenya waana tay labada dowladood heshiiska kala saxeexdeen madaxweynaha eritereyana wuxuu mar kale oggolaaday inay dowladdiisu ku biirtay ururka igaad oo ay lix iyo toban sanno dowladdiisu ka maqnayd ahayd waxaa kaluun oofaworki ku dhawaaqay inay dowladdiisu dib u soo cushanayso xubinnimadii urur goboleedka igaad oo ay lix iyo toban sanno dowladdiisu ka maqnayd aryaa caalamka adigaan war ka hayne dhulgariirka turki iyo suuriya ka dhacay dhimashadu waxay sii maraysaa labaatan iyo afar oo qof dadka ka dhaawacmayna siyeetan kunay sii cagacagayhaayaan inay ka sii badatana waa laga yaabaa madaxweynaha turkiga erdogan oo saacado kor horbaahinta la hadlay wuxuu yidhi qadarta siday tahana aqbalaynaa dadkii naga dhintay soo meeshan karno kuwa naga dhaawacmay waan dawaysanaynaa guryihii naga burburay waan dhisanaynaa qofkii hal guri lahayna laba guri baan siinaynaa war kalemaaray waxaa la yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkii ciidankii iyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley war kalemaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badanoo guushaada dhibsado jabkaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxaa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibbo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagaadaamada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirkaada ayay nagafi cayb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi iyo kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan kayse intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo

Mm-hmm. Yeah. waad kulul tahay bayanka waxa u caday waxay leeyihiin bilaayoy ciidamada